godinku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taal geelgeel la jira guuxguux u baxay tegey gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran dhinac qofba gees gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan intii maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabar rag isku dila waxba kama geline guur bay rabta waanay heli kayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu garashayga soomalaay gayigu habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabti ay sii baxayso xad ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay tahay kow bisha kow iyo tobanaad sanada labada kun saddex qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid mida ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in lagama maarmaan ay tahay dowlad falastiin ay leedahay oo xuduudeedu ay tahay halkii loo asteeyey afartii juun kun caasimadeeduna tahay qudus xilli uu ka qaybgelayay shirka wadamada islaamka ee ka socda dalka sacuudiga waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan ciidamada deegaanka weerar ku qaaday deegaana ay haystaan ururka al-shabaab oo dhaca bariga gobolka galgaduud iyadoo ay soo qabteen sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab haddaba waxaan eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyey howlgallo ay saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka sameeyeen ciidamada deegaanka waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in daadad iyo fatahaado ku dhuftay qaybo badan oo dalka ka mid ah ay saameeyeen in ka badan labaatan degmo oo gobolada dalka ka kala tirsan qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan salaad cabdulla cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog horays meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas dhacda waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeryaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan guriga gacangacan sufiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisiriyey gelin gelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran gole gole u duday ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilownana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka sacuudi carabiya ayaa waxa uu maanta ka qayb galay shirka u dhexeeya wadamada islaamka oo halkaasi ka socdo waxaa horey madaxweynuhu uga qayb galay shirka wadamada afrika iyo sidoo kale sacuudiga iyadoo uu markaa dhiman yahay shirka jaamacadda carabta oo la filayo iyana in uu dhaco saacadaha iyo maalmaha soo aadan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu socday kulanka wadamada islaamka ay uga hadlayaan xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza ayaa waxa uu ka jeediyey khudbad kooban oo ka hadlaysa dhibaatada ka dhacaysa marinka khaza iyadoo uu ku nuuxnuuxsaday madaxweynuhu dhibaatada halkaasi ka jirta in saameyn ba-an ay ku yeelatay caruur badanna ay dhimanayaan dadka rayidka ahna loo baahan yahay in gargaar la gaarsiiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadlayana waxa uu yidhi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi today i am honored to participate in this extraordinary summit regarding gaza which is being held under the severe circumstances that palestinian civilian and children are experiencing in Gaza as we speak right now. I would like also to express my sincere gratitude and appreciation to the Kingdom of Saudi Arabia walaalayaal maanta waxaa sharaf weyn ii ah in aan ka qayb qaato shirmadaxeedka aan caadiga ahayn ee lagu waa looga xaajoonayo xaaladda ku saabsan kasa halkaas oo ay xaalad adag ay ka jiraan shacabka iyo caruurta reer falastiinna xilligan aan hadlayo ay wajahayaan waxaan jeclaan lahaa in aan uga mahadnaqo marka hore boqortooyada sacuudi carabiya boqorada iyo dhammaan shacabkaba sida diran oo ay noo soo dhaweeyeen aniga iyo webdigayga tan iyo maalintii aan nimid boqorada madaxda mudanayaal iyo marwooyin waxaa ka dhacay magaalada khaza waxa ay khilaafsan yihiin dhammaan xeerarka iyo sharciyada iyo qiyamka bini-aadamka taas oo khatar ku ah amniga iyo badbaadada guud ahaan gobolka maanta dunida ayaa nagaba kama aamusnaan karno burburka ka socdo gaza maanta dunida ayaa dadkeenna na daawanaya waxa ay naga sugayaan in aan joojino dilka caruurta falastiin waxa ay inooga baahan tahay mowqif midaysan si loo gaaro xal degdeg ah oo ah xabad joojin iyo hubinta si loo gaarsiiyo gargaarka dadka dhibaataysan sidoo kale sii deynta dhammaan dadka afduubka loo haysto sidoo kale qodobadaas oo dhan waa in ay la socdaan go-aanno cadaalad ah oo ku wajahan qadiyadda falastiiniyiinta oo ku salaysan dhismaha dowlad falastiin oo xuduuddeedu amaba xuduudaheedu ay yihiin kuwii afartii juun kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii caasimadeeduna ay tahay qudus waa damaanada keliya ee gobolka uu uga gudbayo dagaalka kuna gaarayo dhabo cusub oo looga xaqiijinayo amniga xasiloonida iyo wada shaqaynta cid kastana dan u ah maanta qarniga labada kun iyo koo iyo labaatanaad ama qarniga koo iyo labaatanaad danaha siyaasadda lagama gaari karo dagaal rabshaduhuna boos ugama bannaana dunida dimuqraadiga ah ee maanta dhammaanteen waa in aan ka shaqeynaa ilaalinta sharafta iyo badbaadada caruurta reer falastiin dhammaantiin waad mahadsantihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadaasi ka jeediyey dalka sacuudi carabiya halkaas oo uu ka socday kulanka u dhexeeya wadamada islaamka ee looga hadlaya xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka khaza iyadoo tiradii ugu badneed oo caruur ah ay israa'il ku xasuuqday marinka khaso maalmihii lasoo dhaafay duqeymo isdaba joog ah oo ay halkaasi ka geysatay waana markii labaad oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si adag uu kaga hadlayo inta uu dalka sacuudiga ku sugan yahay xaaladaha iyo dhibaatooyinka ka taagan marinka khaza guriguri ku duway gacangacan sugtiyo dhaf lagu sixiriyo godob godob dhashiyo halawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garis helday gelin gelin ka dan waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo alaagsanayaa idin leenahay haddii aynu eegnana markan ciidamada deegaanka waxaay weerar ku qaadeen deegaano ay haysteen kooxda al-shabaab muddooyinka ugu dambeeyey waxaana ciidamada deegaanku ay soo qafaasheen sarkaal sare kooxda ka tirsanaa kaas oo markaa xubin firfircoon ka dhexah kooxda dhexdeeda qodobkan dib ayaanu ugu noqon doonaa balse markan haddii aynu eegno xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo gobolada dalka ka mid ay saameyn ku reebteen dadka shacabka ah iyadoo ay saameeyeen in ka badan labaatan degmo oo gobolada dalka ka mid ah waxaana dadka shacabka ah ay wajahayaan dhibaato adag ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta waxa uu kaga hadlay si adag xaaladda dadka shacabka ah ay wajahayaan ee ku saabsan dhibaatada kasoo gaartay fatahaadaha iyo daadadka ku rogmaday qaybo badan oo ka mid ah koonfurta soomaaliya waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka warbixinaya saacaddan aan hadlayo roobab baa jira daadadka jiraaye waxay saameeyeen dad kor u dhaafaya hal milyan oo soomaaliyeed nus milyan soomaali ah ayaa bannaanka tuban oo guryahoodii ka baxay hooyooyin soomaaliyeed ayaa caawa bannaanka ku umulaya waxaa la soo darsay oy la nool yihiin baahi dhaxan iyo roobkii iyo hooy la-aan waxay la nool yihiin dhammaan wixii ka dhalan jiray daadadka hadday tahay shuban biyoodkii oo ka dhalan jiray cuduradii dee aan garanayno shuban biyoodkii malaariyadii kaneecadii dabcan iyo qaniin kale oo ah masaskii oo runtii meelaha qaarkood dadka xataa hadda ay jiraan dad ay cuneen masaskaas waxaa kala xidhan magaalooyinkii baar dheere way kala xidhan yihiin shacabka qaybtaa iyo qaybtaa waxaa laga yaabaa ardaygii maalin dhoweyd baxay inuusan gurigiisa guriga hooyadiis ama aabbihiis ku soo noqon karin maxaa jira biyihii baa xidhay waxaan u ordaynaa oon ku dadaalaynaa sidaan u heli lahayn doome isu gudbiya dadkii markaasay waxay keentay in helicopter ay xamar looga qaado oo meeshaas lagu geeyo waxaa kala xidhan luuq waxaa dhibaato weyn ka jirtaa doolow waxaa dhibaato ka weyn kaji dhibaato weyn ka jirtaa baydhabo waxaa dhibaato weyn ka jirtaa ilaa iyo labaatan iyo dhowr degmo oo dalka ka mid ah waxaa halisoon cabsi weyn ka qabnaa hadda in webiga shabeelle uu yimaado oo uu dadka ku qaado magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kale ee dhacaa webiga jinkiis marka markaad dhinacaa istaagtana maxaa kuu muuqanaya waa disaster barwaaqo iyo disaster isfiirsanaya oon isu tegi karin oon is isticmaalayn ayaa la nool contradictions islaam oo lagu yaqaanay nabad iyo walaaltinimo iyo wada noolaansho oo haddana wax gowracaya oo wax dilaya marka kii wax gowracayay oo gar weyn oo cumaamad wata oo allahu akbar leh dadkiina dadkii ilaahay bani aadamkii ilaahayna laynaya oo intuu intan u yimaado hal mar qarxinaya halkanaa laga helaa waddan barwaaqo ah oo waxaa laga sheegaaya oo dhan ay dul ceegaagaan ay dul ceegaagaan oo ay fadhiyaan dadkiisiina sidaa u eg yihiin oy noocaa yihiin soomaaliyaa laga helaa ilaa goormay soo jirtay marka ilaa goormaan sa ahaanaynaa waddan dadkiisu boqolkiiba toddobaatan da'doodu ay ka yar tahay soddon iyo shan oo dhallinyaro ah waddan in ka badan sagaashan in ka badan lixdan iyo sagaal boqolkii ay ku nool yihiin maalinkii wax ka yar laba dollar afartan iyo saddex boqolkii ay ku nool yihiin wax ka yar hal dollar maalintii dhallinyaradiisu ay dadka dalka ka tegayaan ayagoo raadinaya nolol iyo mustaqbal haddana waxaa la soo bandhigaya waan buuxnaa haddii geel xoolihii la aado afartan milyan heads oo xoolaha life stockan haysanaa agricultural la yaqaano oo howmany hectares milinis ayaan haysanaa badihii waan sheegnay xeebta ugu dheer iyo waxa dhex cegaagaan ayaan dhex haysanaa then waayaan sideen marka u nahay marka caqligu wax si naga yahay waxaan u baahannahay inaan dib u xisaabtanaan u baahannahay waxaan u baahannahay inaan waay ay sideen u tahay waddankan waa rij waa la hubaa ma been baa ku jira waddankan inay waxaan la sheegaya waa run laakiin dhibaatadana waxaan maxay tahay maxay ka timid waxaan oo dhan dhibaatadiisa waxaa keenay waa la ogyahay waxaa keenay deganaansho la'aanta colaadda dhibaatadaa keentay deganaansho la'aanta khilaafka colaadaha dhibaatooyinka ayaa waxaas wada oo sabab u ah waxaynu u baahan nahay dalkan inaan sidan ka bedelno waxaan u baahan nahay isbeddel dhab ah ma aha sheeko waxaan u baahannahay qofka soomaaliga mentalitiga soomaaliga ee muddada dheer soo jirtay ee kacaankii jirtay ee ka hor jirtay ee weliga jirtay inay isbedeshaan u baahannahay aragtida dowladnimada saan u naqaano sideedaba ay inoogu timid ayaa qaladaba siday dowladnimadu inoogu timid iyo saan u fahamnay iyo saan u qaadanay haddaan soomaali nahay waa qalad si qaldan aan u qaadanay marka waaya dowladnimadu maxay inoo tartay malaha markii horeen geeli iyo xoolaha dhaqan jirayba dadkeennu ka nolol fiicnaayeen marka dowladnimadii maxay inoo qabatay dowladnimadu waa nicmo ka mida nicmooyinka ilaahay bani aadamka uu siiyey ayay ka mid tahay oo ilaahay u hibeeyey laakiin innaga ma inoo tahay sidaas wax kastoo ilaahay uu nicmo bani aadamka ugu keenay innaga sidii ma inoo tahay mise si kalaa jira islaamkaa kow ka mid a waa nicmo ilaahay u siiye qofka innaga ma nicmi inoo yahay mise intii allahu akbar la dhahaa madaxa laynaga gooyaa waxaa ka mid a ah nicmada inaan dad nahay isku mid ah hal luuqad ku hadlaaya hal midab leh oo isu eg hal diin haysta hal madhab haysta waxaa runtii haddaan dib ugu noqdo bictarkii madoobaa ee muuqday marka laga reebo kan maanta ee cad ee quruxda badan ee cagaarka ama cagaarka waxaa soo baxaysa runtii oo daadadkani ay keeneen buundooyinkii o dhan inay go-aan kuwo way sii gonaayeen kuwana awalba liiqliiqata midhan bay sii ahaayeen kuwo way sii gonaayeen laga soo bilaabo jubbada hoose ilaa gedo yacni qaar badan oo go'naa baa jiray shabeelle qaar badan oo ganaa baa jiray haddana kuwii jiray ayaa runtii halis ah oo oo meesha ka bixi raba waxaan u baahan nahay inay buundooyinkaas iyo dibidhiskoodu aan priority siino hadda halis bay ku jiraan khudbaddii aan rabay inaan akhriyo markaan arkay sida kulli aad u wada dhex qaadeen idinkaa wada akhriyey laakiin waxaan damcay inaan isbarbar dhiga bal mushkiladda waxaan aan haysanno iyo waxa saxda ee waaqicaan la noolahay inaan isbarbar dhigoon oon idin dareensiiyo inaynu u baahannahay isbeddel caqligeennu inuu isbeddel u baahan yahay dhammaanteen haddaan soomaalinahay dowladnimada saan u fahanayna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka hadlayay ayuu ahaa daadadka ku rogmaday magaalooyin dhowr ah oo dalka qayba badan oo ka mid ah dhaca gaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan inti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooran fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabarag isku dila waxba kama waa hagaag saaxiibayaal fatahaadaha ku dhuftay gobolada dalka saameyn ba-an ayay ku reebteen deegaano dhowr ah waxaana halka ugu daran ee saameynta ay ku reebteen fatahaadaha ah gobolka gedo halkaas oo dadka shacabka ah dhibaato adag ay ku wajahayaan degmooyinka gobolka gedo dhammaan waxaa ku fatahay webiga iyadoo sidoo kalena daadadka roobabka ay ugu darsameen qaarkood ayaa waxaa go-ay isku socodka dadka iyo gaadiidka halkii fududeynaysay ee buundada u ahayd oo magaalada isku xiraysay halka qaar kalena buundooyinkii in ay go-een iyo in kale aan la kala ogsoonayn maadaama biyaha magaalooyinkaas eh, ku fatahay iyo daadadka ku rogmadayba ay qariyeen buundooyinkii iyo qaybo ka mid mida ah guryaha waxaan wax ka weydiinay xaaladda gobolkaas uu ku sugan yahay barre aadan shire barre hiiraale oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadaas kuna sugan gobolka gidoob bismillahi raxmaan raxiim eh, dadka deegaanka waxaa haya dhibaato weynba haysata ilaahay wuxuu siiyey roobab aad u xoog badan webiyadii oo dhan baa fatahay masiibo weyn oo rabbaaniya ah baa haysata gobolka ha u badato degmooyinka iyo dhulka ay webiyadu maraan ama godadka ah oo dhulku wuu kala sareeyaa ee dhulka hoose oo dhan fatahaad baa ku dhacday magaalo aan biyogelin oon ku gelin ku roogin oo aan dadkii guryaha biyuhu ayna ka qabsan oo ayna ka baraktirrin ma jirto oo ku taala gobolkan gado dabcan kuwa kale oo rabaa eh, jubbaland oo dhanna waa sidaas eh, dadku waa barakaceen bannaankay tuuran yihiin hoy ma laha sunno ma laha hub ma laha dhaqdhaqaaqii dhan waa taagan yahay oo bundooyinkii o waa wada go-an yihiin bii baa ka saramaray wax la isu gurman kara iyo wax isu dhaqaaqi karaa ma jiraan wax walaba sidaasay u taagan yihiin waxay u baahan yihiin gobolku wuxuu u baahan yahay kaalmo ilaahay iyo kaalmo bini aadan waxaa loo baahan yahay inay usoo gurmadaan dowladda dhexe hay-adaheedii kala duwanaa oo arrimahan qaabilsanaa sida masiibooyinka iyo gurmadka deg dega ah iyo hay-adaheedii kala duwanaa inay gurmud ku yimaadaan baa la rabaa hay-adaha samafalka iyo dawladaha muxuu ahaa arrimahan daneeyo oo bini-aadamnimada wax ka qaadanahaya gurmad baan uga jeedinaynaa u codsanaynaa inay soo sameeyaan dadka soomaaliyeed oo qurbaha jira oo dadkaanu kasoo jeeda iyo deegaanada tan waa ugu baaqaynaa inay si deg dega oo dhaga fudud ay arrimaha gurmud usoo sameeyaan idinka saxaafadaana waxaan idiin soo jeedinaynaa inaad gudbisaan codsigan iyo dhibaatooyinkan dadkan haysta hadeertaasa roobabku da-aya galabta siduu bilowday buu hadda daaya marka gobolka dhibaatadaasa haysa ilaa iyo hadda wax soo gaaray mm. oo gurmad ihina ma jiraan waa gartay bare eh, buundooyinka saameynta daadadkan ay ku reebteen iyo fatahaadaha misey gaarayaan baar dheere way go-da waa la ogsoon yahay kuwa kale ka warraba xaalkooda kuwa kale biyihii baaba ka koreeyaba waxa weeyaan baar dheere buundadeedu way dheerayd aad bay u dheerayd waa la arkahayay laakiin kuwii kale waxa weeyaan laftoodii biyihii oo dhan iyo fatahaadii wixii aba ka koreeyaba inay go'day iyo inayna waxayba ku xiran tahay horta in muuqaalkoodii la arka sooma tan muuqaalkeedaa la arkahaya inay bundadii tagtay oo biyihii qaadeen way muuqataa iyadii waa muuqata laakiin kuwa kale waaba ka kormareenba magaalooyinka oo dhan doolowdan kala hadlayo iyo doolowdan kaleo etoobiya iyo luuq iyo buurdhuuwa iyo baar dheera iyo ceel waaq iyo ceel qaalowdii kale iyo kulli waxaweyaan dadkii oo dhan waa wada banaankay tuuran yihiin dadku aad buu u dhibaataysan yahay gurmud in lala soo gaaro u gudbiya codsiga nagana gudbiya hogaasiiya waayahay maadaama bulshada deegaanka aad ka mid tahay maxaad samayseen oo dhaqdhaqaaq ah oo arrinkaas si loogu caawiyo dadka shacabka ah annagu waxaan ku filannahay oo aan samayn karnaa waa inta hadda aan idiin sheegayno dadka kan ayagu wax dhaqdhaqaaqaho ay samayn karaanba ma lahanba dadkaanu dadka dhiban aan kuu sheegayno weeye communitigoodii iyo dadkii ku noolaa oo deegaanka ahaa baadiyaha waa culaysku xataa sii jiraan oo xoolihii rababku siday ugu daahayeen bay dhammaanayaan oo biyuhu waa gaareen berd iyo baadiyaba marka dadka gudahay waxbaba wax weyn ma qaban karaan waxay ku dadaali karaan inay ilmahooda wixii ay la bixi karaan ay banaanka geystaan wax kaloo agsaaso ay leeyihiinba male ugu dambeyntii marka daadadkan hadii ay sidan sii ahaadaan iyo roobabkan maxaa dhalan karaa masiibo middan ka weyn baa dhalanaysa dadku inay dhintaan baa dhalanaysa oo dhibaato weyn ay dhacdo waayo dee wax weliba ma jiraan wax dadku ay haystaan male roobkii korna waa kaga daayaa dee hoos iyo mxua fatahaada iyo wabiyada iyo wixii oo dhanna waa ku socdaan marka dhibaato weyn oo bini-aadanimaa dhalan karta waayahay maamulka jubbaland iyo dawladda federaalka ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen maxay qabteen oo ay ka bedeleen waxay sheegeen in ay dad badan saameysay fatahadaha iyo ay saameeyeen iyo weliba daadadkan sidoo kalena gargaar ay gaarsiinayaan doomo iyo wax inay dirtay ay sheegtay hay-adda maaraynta maxay ka bedeleen inta la diray hadda ee gargaarka ah maya maya wax laga bedelay iyo wax maamul soo gaarsiiyana male wax waaba kuu sheegaynaa hadeero dadku gurma degdega ay u baahan yihiin marka eyladaanta mar horena waa sheegnay haddana ugu celiyihin insha allah waaya dadkii shacabka ahaa ee barakac marka xaggay ku sugan yihiin waxay ku sugan yihiin meelaha buurarka ah way u baxeen buurarka buurarka maarata meelaha aan weli biyuhu gaareen weliba waaba daba joogaan biyuhu hadba meeshii ay tagaan waa uga daba tegayaan ilaan daadadkii iyo rababkii waa weli hoy iyo cunto maxay halkaasi ku haystaan maxay ku haystaan lahayn wixii yaraa oo ay soo badbaadsadeen iyo ciddii xoogaa xataa soo badbaadsatay oo aan wada badbaadin yaa hadda kusii mugacsiiyaan xataa waxa weye caabitaanka xataa biyuhu waa biyo fiican maaha marka wax walba oo dhan baa ka go-an wax walba waa ka maqan barre aadan shire barre hiiraale ayuu ahaa oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada gobolka gedo halkaas oo saameyn ba ay ku reebteen daadadkii ku rogmaday waxa uu ku sugan yahay gobolka gedo xaaladihii ugu dambeeyey oo gobolkaasi ka taagan iyo sida loo maareynayo isku tashiga dadka deegaanadaas ayaa sidoo kale wax ka weydiiyey iyo sida loogu gurman karo dadka shacabka ah ee fatahadaha iyo daadadkii ku rogmaday magaalooyinka gobolkaas wax loo gaarsiin karo adigii badelnaa madabkaagu bahdilaaye maxaad basatoo bilicdaad ula nuurtay lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaagi saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markana ciidamada deegaanka waxa ay weerar ku qaadeen deegaana hoostaga degmada ceel ee gobolka galgaduud deegaanada dhacaa bariga gobolka galgaduud ciidamada deegaanka ee aagagaasi ku sugan ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ku qaadaan inta badan kooxda al-shabaab waxaana ay beegsadaan maleeshiyaadka iyo horjoogayaasha kooxda ka tirsan maanta waxa ay xubin sare oo kooxda al-shabaab ka tirsan ay kasoo qafaasheen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana bariga gobolka galgaduud howlgallada ay ka sameeyeen ay ku tageen degmada ceeldheer iyo deegaanaka hoostaga ciidamada deegaanka xubinta sare ee kooxda al-shabaab ka tirsaneed ee ay soo qafaasheen ayaa lagu magacaabaa cabaas caraay waxaana uu ku magac dheeryahay cabaas garowshe ninkan ayaa waxa uu dhibaato ba-an ku hayay sida la sheegay dadka deegaanka waxaana uu ahaa horjoogo kooxda ka tirsan sidoo kalena xubin muhiima u ahaa xilli uu ku sugnaa maqaaxi ku taalla degmada ceeldheer ayay ciidamada deegaanka ka duldegteen iyadoo ay soo qafaasheen sidoo kalena waxa ay dib kaga soo noqdeen deegaanadii ay tageen markana saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalama koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane hayaantan waan la yaabay waxaan dhihi lahaa nimanyahow amuuraha kan dhacay waaba abiyuuse istareys xun bay iigu fureen xalaya leylkii aniguna onlayn baan ahaa waan se aamusay gooray aroor hore tahaan sii ablaydsaday ama kaagu waa badan yihiiyo oohin ba isxigay inta eray samaysana anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono baan qori aqaannaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kala ilaalshaaye iminkaan ku odhan saad tihiin ma aha oo kaye animaal sidiisay noqdeen ama ugaartiiye aqliguu dhilid yidhi dadkani waanad aragtaane mintalejku waa gaaban yahay ama aqoontiiye ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoodi ibtalada intii hurinaysaa waa istu budiine anigaa abwaankooda ehe waan ihbinayaaye afkii ay fahmaayaanba waan ku aqrinayaaye intaad berri mid kuu aari aana ku dilayso adiguna of baad noqonin oo ehelki laayaaye istoobdhaha dagaalada ragio waada jaranteen war gorgoro fartan doonaan qoraa horaan kuuga ogayne ilaa haddana waa akhrisaa war laa yactib laa yaagir maykuwaali abwaanbuah war gorgorow afkalaadan lagu gabi adaan noo bilaabaye ifyo arabwaan waa inaad gabay abuurtaaye swit inaaf waa inay noqdaan ereyadiisiiye oo linoolna ujeedkiiyo macnihu urursanaadaaye exceptibalna aadmigu dhahiyo b understood aryadhaaf ajnabiha idinkaa noo bilaabeen ninkaan aqaaninay u taale waxaa kaloo la yidhi aseetayaa duweetiyo haddaan eraya sheeg sheego dodishadii arnoomadi iyo adda dalacsite waan cabdullaw intaan garanayo way dhaaftay alladii maa yacrifak walaa yatamanag intii haadafadiya eeb eh aniin afartaasa tiri arab eh warmadeeyow dhuulna ma roogna cidna ma roogna miyaa tiri noo bilaabaye if you are shabaab waa inaad qarax samaysaa to be kilar waa inaad qaatil noqotaae aftar iyo naba waa inaad cabsi war anna aan ku sii daree waxaan dhihi lahaa wada heel ammaan waxaa ka dhiga ruuxaan garanayne howariyuu haddii aan idhaa wada dugtoonaada war kalmaana ilaa ajaanibaa ka mid ahayd war kalmaana gabayada caalamiga waxba ka garan maysaane waxaa la yidhi hadda ka hor nin carab ah ratibuuba soo gatay kadibna markuu rar maagay uu iyo boodbood bilaabay haddaasna waa ku gabi wuxuuna yidhi yaa baciir yaa baciir bictuka biamaniin Ah, ah. war walla weynay eh. haddaa caalamka ku biirteen mana ixtiraaftaan warnimiyow lan afaribiga eedlanka faylaanihatu ka horsa uidiga seedi eh. madaasa lan arbeed geelrordaw arigi eh. markaasa maerew soo shagadii warsadaw innii ahbabtu kuntulbaciiri yaxmilunii ahlulmadiina iyo eri aryamadeeyo berigaad saas dhehaysa waa isla soconnay kii kalena waa kii yidhi arbacata sana anaa qanam walla cabdulow dadka maanta joogo labaatan sano inayna xoolaha waxdhaaman waa ka muuqataa war bilaashaad ula yaabaysaan afka qala aade jimcihii shalay nina bannaanbax gurceel ka dhacay ka qudbeeyey ingiliishow warka ku bilaabay kuna dhammeeyey marka waxaan isweydiiyey goormaan shacabka reer gurceel ajaanibta noqdeen <laughs> afqalaad aqoonta miya maya maya iyo jari war reer gurceelnaga cilmi badane eh. wadaadka waxaa la yidhi culummadii ahlusunnu ka mid ahay eh. nin aabadhaydahna waa ahay eh. soshal midiyuna kala kicinayaa la yidhi caalamkuna waa af garanayaan dhacdo foolxunoo magaalada ka dhacdayna oo u sharaxay warnamiyo aan may malaha wadaadka soomaalida af soomaali iyoona arabi inbadan alle wacdi wal iska bedel ani war waaye ingiriisiga kooyka dee ama war kale maanay taliyaha booliska degmada gurceel kornayl cismaan cali hudey shacabka degmada gurceel si la yaab la ayuu ula hadlay warwarkahayga dhex gelina hadalka taliyaha markii aan kuu soo kooba waxaan u fahmay eh. ruuxaan dembi lahayn hawdilin walaalkay war shacabka degmada gurceel oo taliyaha hadalkiisa ka mahad celiyana waxay dhaheen eh. dhiranihii walaalkii la dilay ee sharciga dhowray eh. wuxuu yidhi dhulkaygiiyo anoo dhaar u maray ciidda dhar qabiil inaan soo xirtoon dhibo xigaalkayga dhici mee haddaad ila rabteen dhowr inaan dilo e dhalashada loo turo xusmaandhiiqa geli maaha war isdaba dhacdooyinkii oo ah galmudug ka dhacay maalmihii la soo dhaafay dhaafay inkastooy aad u xumaayeen haddana waxaa ii muuqata bulshadu inay bislaatay danihii la watana fahmeen sababtoo ah labadii ninoo culummada ahay oo ganacsadaha oo dhuusamareeb lagu dilay qaraabadoodii waxay diideen qof aan dembi lahayn in loogu aaro ama qalad qalad lagu soco mowqaf cadna waa ka istaageen waxayna dhaheen dadkii falkan gaystay ehelkooda laga rabaa xalkeeda degmada gurceelna taliyihii booliiskaoo walaalkiis gardarre loo dilay sida aad aragteen waa ka u hadloo yidhi tillaabo sharciga ka soo jeeda qofkii qaadaasay ku kooban tahay walaalkayna qof aan dembi lahayn ciddii wax u yeesha ayadaa loo soo qabanayao tilaabo sharciga laga qaadaya shacabka gurceelna falkaa iyo falalkii ka horreeyey siday uga xun yihiin banaanbaxay ku muujiyeen matabaanna waa ogeydeeno kuwii ku delay gudoomiyihii dhallinyarada degmada isla markiiaa ilaahay cadaalad ku xukumo iyagiiaa qasqaas fuliyey oo gacankudhiglihii dilay hadda ilaa iyo hadda muraadkii laga lahaa iyo iskahorkeenkii dadkaas waxba kama fulin oo hadda qandaraasyadaas dadkii bixiye lacagtii maka khasaartay war mudaharaadkaa markaan daawaday waxaa iiga soo baxday kuwa dhagarta raadinaya ee berada dhoobdhooba dhanka wacan haddaynaan ka marin waa dhib soo noqon war inkastoo siday wax u qorshaysteen ugu hirgelin hadana ibliis ma quustee in laga digtoonaaday tahay war hooyo bannaanbaxaas ka hadlayso hadalkeeda lala wada qiiroodayna waxay tidhi maalin walba wiil arri aan hilibkeeda ku soo korinnay oon wax ku soo barnay in horteenna bilaash loogu dilo ma aqbali karno warna miyow reer galmudug weliba lakahamada jiray dowladiidno iyo eyinka laakiin shalay banaanbaha markaan dhegaysiiy dadkii hadaleen dhon wali ereena dowladda galmudug garab teegana falalkadhee walkugubatoy marka reer galmudug oo dawlada taageersanna leeyin daaciyo nabadeedanagadeena alka dayidoy waar wallaweynay somalilan dhibta ka taaganaya cidda ka dambaysa waa la garanayaae eh. idinka ayaa isku kindiraya aryaadhaha kale maanay qaraash ka moogi qoonbaxshe haylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogi qoonbaxshe haylaadu waa qaareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane ciyaartooydii soomaaliya ee shaniy toban jir tirada hatay dhigeen maanta waa la yaabay gool iyo guulmaana tiraaad war ma haysiin maxay tahay warbawa shimcii horaa bannaanbixii guul ama geeri war xoogga dalkiiyo halgamayaasha dhan waxay isticmaalaan eh. guul ama geeri war wejiga labaada dagaalka shabaab eh. gabal dhacaa loo bixiyey aryaa ma hadda anaa godadki loogu galay war kalemaanay dad falanaa tihiini eh. ciyaartoydii soomaaliya waa guulaysataan idiin hidhi aryaha shabaab wax lagu cayaara waa istaahilaan oo hadda gooja caddaan la soo galay miyaana leedihiin maw hadda maxaabiis kalaa ka dambaysay war rag weligiisuu dagaalami jire cayaartooy guulaysataan laydiin sheegay hayaay war malaha somalilan waa la taagay warwaaqlow adna aadan waata koonfur ku mashquulshaye eh. xaaladda lama socota miya war kalamaanay waxaan loo joogin baad ku meeraysanaysaane ciyaartooydii soomaaliya waxay ku durduriyeen ciyaartooydii ruwanda eh. hal iyo eber bayna ku tumeeniya awood eh. markay ciyaartii dhammaatana sujuuday la wada dhaceenoo salaadii duur bay dukadeen hadda laba waajibaa ka dhacay war miyaa yaalla adduunkaa laga daawaday aryaa adigu ninka fartaan doonaan qoraandhaha ayaa tahaye dadka kale waxa noo sheegeen war cabdullow ciyaartooyda soomaalidu inay guulaysatay waa xaqiiq ewel maa shaki iiga jira ciyaartooydeennu shan iyo toban jiryaalay ahaayeene labaatan iyo shan jirrada maxaa looga hor keenay waaryo ko dibirsan baa lagu durduriyey maxaa kaa galay warba ciyaartooydu aad bay u wanaagsanaayeen ma reer buntland bay u badnaayeen war bashiiru gobolada markii hal gool lagaa dhaliyey waadigii yidhi puntland soomaaliya saa uga sii mid ahaan mayse markii la guulaystana maadaa sheeganaya war madaxweyne dini baa hore wuxuu yidhi ammaantaana loo daayo waar wallo weynay qaranka somalilan wax kale iska daayo ciyaarihiina ma laga magnuucay war kabtanka xulka qaranka soomaaliya reer burcaa waar maqadari baa lagu bedeley war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh isagoo gacani u shakaalan tahay wararkuna sheegayaan in garabka laga qalay xantuna ay sheegayso furimaha in wax ka soo gaareen ayuu sacuudiga wuxuu uga qaybgelayaa saddex shir mid dunida islaamku u dhexeeyaabaa la yidhi midna jaamacadda carabta xaaladda falastiin baana looga hadlayaa shirka saddexaadna sacuudiga iyo afrika u dhexeeyaabaa la yidhi marka calaa kulli xaal yaanan war idinku daaline abi axmed oo laftirkiisu furintiisa ka dagaalamay markuu arkay madaxweynaha soomaaliya oo furunta ka soo baxay oo gacani u shakaalantahoo dhaawaca eh. oo timihii iyo garkiiba ku baxeen eh. ayuu inta yaabayo wuxuu yidhi eh. dagaalkan tigree kula jiray ilaa ciyaar ciyaarowba ahay oo hadda xasan maabii baa ka yaabay warbow hadda madaxweynuu frintima ku laabanhayaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay isaga iyo qawaariishtu dalka inaysan wada joogayn marka furinta inuu ku laabanaya waa iska cadda wadammadii carabtu markay arkeen madaxweynuhu aad moodda in xabsi laga soo daayay gacanna u shakaalan tahay ayagaa yaabay war miyaayaan war madaxweynaha somalilan shirarka carabtama lagu macsuumay war kalamaanay war ma haysiine daadadkii weli karo way sii socdaanaa la yiri dadka ku dhintana ugu yaraan soddon qof waayaa layidhi amba waa ka badan yihiin gurmadka socday iyo dhibaatada taal wax isku dhow maahaana la yidhi haddii qof kastoo soomaaliya oo damiir leh eh. ummaddeena dhibaatadu haysa wuxuu u qaban karo waa inuu u qabtaa war dadka daadadka ku goodoonsan eh. loomaba tegi karee sidee loogu gurmanayaa war taleefoonka kulaadu wax uga tuurto eh. waxaad awoodda la qabaa lagu yidhi udhulka daadad kusoo rogmadeen waxaa ugu daranaa la yiri gobolada gede iyo baay shubada hoose naftarkeeda war baan lagahayn wax liyi masiibadu waa ka jirtaa cabdisaare xamsana wuxuu sheegay eh. labaatan degmo oo soomaaliya ka mida ah in dhibaatada daadku saamayn ku yeelatay hadda ilaahay ummadeenna ha u maciino iyaduna ha isu maciinto haddaan isgargaarna rabbi waana gargaaraya war kalemaanay war mahaysiine eh. beesha laxadada caalamka ee soomaaliya joogta eh. hoosheeda iyay soo ragaalceliday war matendhadii baa layska wacay uma qof iyo cod bay diidahayaan war bashiiro war mahaysiine madaxweyne deni maanta waxaa la kulmay ergeyga qaramada midoobe waxaana loo malaynaya inuu u sheegay hoosha aan wada farmaajo ka diidaye dadku meeshaay rabaan raac wardani raac ku raaci maaye haddaad raaci weydo waa lagu raacsiha ku dareen uba waxdamayaga oran kara war mucaaradka deni ka soo horjeedo kulmayna waxay dhaheen nin digtatarshibihii kursiga daam ma qaayiboe doorashana ma yeelo sharciga wou u darraa jiray deni baa bilaabay dhaheen shalay dagaalkii naw war madaxweynihii dalkiiyo inanka yuutubka kala garan waayen war kalamaanay war ma aysiine maanta waxaa la yidhi waa maalinta iskaabulada adduunka war waxaan maqli jiray iskaabuloy iriddaa kuoy war iskaabula annagaa ku duqowne qaramada midoobay waxay dhaheen adduunka shiinaha ugu iskaabula badan war annagaba iskaabula nugu mayaree waxaan ku dhihi eh. ninka raga markuu beed dhistuu dhab u baraaraaye eh. markuu boqoradu mar guursaduu ciil ka baxayaaye eh. raalliyo markii ay bishuu qurux badnaadaaye waa busaaro doobnimo ninkii taa naf bidayow inaad guursataa kuu bannaan laguna baantaa fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka hawada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo aniga sugtaan arbaaca miyaad rabtaan sideen war idin dhahnaa hadaamana idin dhacay waxaa dhimane sugtaan arbaaca miyaad rabtaan sideen wax idin dhahnaa haddaan hadal idin